alxamdu lilaahi rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamadi wcala aali muxamed wa sallama tasliima kaiira xadiidka laba boqol iyo sideed waa can xudayfata wa abi hurayrata radia allahu canhuma qaala imaam muslim wuxuu ka soo wariyey xudayfe iyo abi hurayra labadooduba inay yidhaahdeen qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay waxau yidhi yajmacu allahu tabaaraka wa tacala annaas allah wuxuu ururiyaa maalinta qiyaame tabaaraka ilaahay isagaa barakadiisi iyo khayrkiisu farabatay wa tacaala isagaa korreeye annaasa dadkao dhan buu soo ururiyaa fa yaquumu almu'minuuna waxaa istaagaya oo kacaya muuminiintaa kacaya xataa tuslafa lahum aljanna ilaa loo soo dhoweeyo jannada loo soo dhoweeyo fa ya'tuuna aadam waxay u tegayaan marka aadam bay u tegayaan aadam bay u imanayaan fa yaquuluuna waxay odhanayaan yaa abbaanaa aabbahayow istaftix lana aljanna jannada albaabkeeda ina laga furo ilaahay noo weydii oo nooga bari ya istaftix lana aljanna jannadii waa xidhan tahay muuminiintii jannada gelaysayna waa tuban tahay fa yaquulu markaasuu wuxuu yidhaahdaa aadam calayhi asalaam wahal akhrajakum min aljannati ilaa khati'atu abiikum oo miyuu idinka soo bixiyey jannada idinkama soo bixina istifhaam bimacna nafyi ilaa khati'atu abiikum aabbihiin dembigiisii mooye mu wax kalaa idinka soo saaray bimacnaa dembigii aan la imi sababtiisa ayaa jannadu laidinkaga soo bixiyey sa aniga markaa ay tidhaahdaan markaa aniga eh, ilaahay nooga bari jannadaba sababtayda baa laydinka soo saaray lastu bisaaxibi daalik anigu ma ihi mid u saaxiiba arrinkaas jagadaa mid aan leeyahay ma aha idhabuu ila bnii ibraahiim idhabuu u taga buu yidhi ila inankaygii intii ka ahaatay u taga ibraahiima ibraahiim ahaaday nebi ibraahiim u taga khaliilillaahi oo kii allaah aadka u jeclaa ahaaday khaliil waxaa laga keenay min alkhulla khulladuna waxay tahay waa jacaylka yacni markaa aadka u xoogga badan weeye ya waa jacaylka aadka u xoogga badan weeye khulla la yidhahda min alkhalla lagama keenin ee khulla laga keenay marka khaliililah waa kuwa allaah aadka u jeclaa weeye jacayl darajatulkhulle gaadhay ayuu allah jeclaa wiil qaala wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam fayaatuuna ibraahiima ibraahiim bay u tegayaan fayaquulu ibraahimu markaasaa ibraahim wuxuu yidhaahdaa lastu bisaaxibi dalik yacni sidaa uma saaxiib ihi arrinkaa ma dhihi innamaa kuntu khaliilan waxaan ahaayo qura khaliilan mid allah jecel yahay oo aad u jecel yahay baan ahaaday min waraa'a waraa'a waxaan ahaaday yani halkaa dabadeedaan ahaaday bimacnaa derajada ma gaadhsiisniye waan ka dambeeyaa waraa'a waraa'a waxaa macnuhu u dhacayaa yacni waxa weeye siduu inooguma fasiri doono lastu bitilka darajati arafiica darajadaa koraysa mid ku sugan miihi yani min waraa'i dalik baan ku suganahay oo derajadaa waa ka dambeeya maqaamkaas icmiduu u qasda ilaa muusa muuse intii ka ahaatay u qasda camada yacmidu waa ka qasada yaqsidu wasnan wa macnan camada yacmidu xagga wasniga iyo xagga macnaha mid walba qasada yaqsidu bay la mid icmidu icmadu ha odhan icmidu u qasda ilaa muusa muuse intii ka ahaatay aladii kaasoo kallamahu allahu takliima allah la hadlay la hadal la hadlay yacni si xaqiiqo ah oo toosu allah ula hadlay tawkiidka takliiman lagu adkeeyey baana caddaynayaa inaan waasito inuu kula hadlay iyo wax la mida looga jeedin ya waayo sida markaa waxa weeye abu jacfar ibnu naxaas uu yidhi ficilka haddii master lagu adkeeyo naxwiyiintu waxay ku ijmaaceen majaaz wixii loodhan jiray meesha inuu ka baxay waa ijmaac nuxaadoo dhamay isku waafaqsan tahay majaaz markaa inaanu jirin marka waa hadal toos ah ayuu kula hadlay fa ya'tuuna muusa muusay u tegayaan muuse markay u yimaadaan fayaquulu bay ku odhanayaan fayaquulu wuxuu ku odhanayaa lastu bisaaxibi daalik shakadaa ama darajada uma saaxibihi idhabuu ilaa ciisa ciise u taga kelimat illaahi kelmaddii ilaahay ahaaday wa ruuxii iyo ruuxiisii ahaaday kelmadda ilaahay waxaa loo jeedaa kelmadda ilaahay waa kun innamaa amruhu ida araada shayan an yaquula lahu kun fayakuun marka siduu ilaahay makhluuqaadkao dhanba kun ugu abuuray ayuu ciise bnu maryamna kun ugu abuuray haddaba maxaa kelmadda loogu gaar yeelay isaga haddii makhluuqaadkao dhan kun lagu abuuray jawaabtu waxay tahay maadaama si mucjisaa lagu abuuray isaga oo waxaweeye aabbe aanu lahayn ciisa bnu maryam yacni isaga marka saasaa kunta loogu idlaaqa ya ina maala ciisa cinda allahi ka maali aadama khalaqahu min turaabin uma qaala lahu kun fayakuun marka kelmaddu waa kun ciise kun lafteeda ma ahayn laakiin bikun kaan walaysa ciisa kun ciise kun ma aha ya ee bikun kaan wuxuu ku abuurmay yani kelmadda kun baa lagu abuuray oo mid ku jira uu noqday yani mid sababteeda lagu jirsiiye uu noqday idhabuu ilaa ciisa ciise u tagaa kalimati illaahi kelmaddii ilaahay ahaaday wa ruuxii iyo ruuxiisii ahaaday yacni waxa weeye wuxuu ahaaday ruuxullaah oo yacnii arwaaxdii uu ilaahay abuuray ruux ka mida dee ayuu markaa ciise markaa waxawan ku sugan ayaa ciise ku sugan marka ruuxullah baa lagu itlaaqa ciise markaa u taga fa yaquulu ciisa ciise wuxuu yidhaahdaa yani way u tagaan baa markaa qarsoon ciise markay u tagaan fa yaquulu wuxuu ku yidhahdaa ciisa ciise lastu bisaaxibi daalik derajada uma saaxiibihi halkaa ma gaadhsiisni fa ya'tuuna muxammadan muxamed bay u tagaan sala allahu alayhi wasalam nebi muxamed calayhi salaatu wasalaam bay u tagaan oo khalaa'iqdu u yimaadaan isagu ma cudur daarto siday markaa nebiyada kale u cudur daarteen fa yaquumu waa istaagaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam fa yu'danu lahu waa loo idma waa loo idma waxaa ku soo aroortay axaadiista qaarkood inuu waxa weeye marka hore ilaahay u sujuudaayo ilaahayna baryaayo ilaahayna ammaanayo dabeedna marka dambe lagu odhanaayo irfac ra'saka madaxaaga sare u qaad wasal tucta yani wax weydiiso waa lagu siinayaa washfactu shafac shafeeca waa laga shafeeca aqbalaya fayaquumu fayu'danu lahu waa loo idmaya wa tursalu lamaanatu amaanadaa la soo diraya waraximu qaraabadana waa la soo diraya qaraabanimada qaraabo la yahay ayaa la soo fayaquumaani yacni ammaanada iyo qaraabaduba qaraabada waxaa loo jeedaa dadkii ma aha waxaa laga tahay qaraabanimada yacni dadka ka dhaxaysa baa laga dhigayaa shay imanaya ya shay imanaya oo muuqaal leh oo waxa weeye marka ayaa laga yeeliy ayaa laga yeeliya wa tursalu amaanatu ammaanadii baa la soo dirayaa iyo waraximu qaraabanimadii ayaa lasoo dirayaa fa yaquumaani labaduba waxay istaagayaan janbatay siraad labada dacale jidka siraad ayay istaagayaan yamiinan wa shimaalan xagga midig iyo xagga bidix bay istaagayaan fayamuru awalukum wuxuu marayaa jidka siraadkiinna ugu horreeya kalbarqi maritaan la mida waxa weye hillaaca la mida sidii hillaac bilig yidhi oo kale ayaa qaybtiinna ugu horraysa u maraysa awalukumna waxaa looga jeedaa noociinna ugu horreeya ee mid qura laga tilmaami maayo waa fariiq iyo marka jamac ilaahay baa cadadkiisa og intuu leegyahay fayamuru waa marayaan jidka siraad awalukum qaybtiinna ugu horraysaa waxay maraysaa kalbarqi sida hillaac oo kale ay u maraysa qultu waxaan idhi biabii wa ummii anta ayu shayin ka marri lbarqi yacni waxuu weydiinayaa kalbarqi maxaa looga jeedaa waxaan idhi biabii wa ummii anta ay anta mafdiyun mid lagu furanayaa tahay biabii aabbahay iyo wa ummii hooyaday baa lagugu furtaye ayu shayin ka marri lbarqi muxuu yahay ka marri lbarqi sida markaa maritaanka hillaac oo kale muraadkiisu waa maxay maxaa looga jeeda qaala wuxuu yidhi alam taraw kayfa yamuru wayarjicu fii tarfati cayn miyadaan markaa arkin kayfa yamuru siduu u maraayo miyadaan arkin hillaacu wayarjicu una noqonayo fii tarfati cayn yacnii ilbiriqsi markaa waxa indhaha iskuqabadkooda iyo kalaqaadkoodao kale inuu ku marayo kuna noqonayo miydaan arkin marka laba xadiiska waxay inoogu sugnaa laba saxaabi inay soo wariyeen xudayfe iyo abu hurayra markii dambena qaalaa lama odhan ee qultu buu yidhi marka macnuhu waxay noqonaysaa labada mid ahaan baa ku yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam biabii wa ummii anta aabbaha iyo hooyaday lagugu furaye ayuu shayin ka maril barqi ka yidhi ama xudayfe ha noqdo ama abu hurayra ha noqdo markaasaa nebigu u jawaabaya calayhi salaatu wasalaam oo yidhi alam tarow miyaydan arkin kayfa yamuru siduu u maraayo macnihii markaa su'aasha loogama jeedo yacni ru'yadana basariya laga tilmaamaya wa yarjicuna noqonayo fii tarfati cayn yacni indhaha isku qabashadooda iyo kala qaadkooda ayuu hilaacu bililig intuu yidhahdo wililig yacni markaa sidaa yacni markiiba uu tegaya yacni waa ad buu u dheeranayaa baa loo jeeda uma ka marri riixi intaa dabadeed kuwa ku soo xigaa waxay u marayaan sida socodka dabayshoo kale yaa dabaysha dheeraynaysa socodkeedoo kale ayay qaarkoodna u marayaan jidka siraad uma kamari tayr intaa dabadeed qaarkood waxay u marayaan sida shimbiraha yacni marka waxaweye duuritaanka markay duurayso siday u martoo kale yacni maritaan la mida ayay marayaan wa shadi rijaal iyo ragga ordaya orodkoo kale tajrii bihim acmaaluhum shaddi waxaa loo jeedaa orodkaa laga tilmaamaya muxuu yidhi mala waxaan filaya shaddi waxaa loo isticmaalaa eh, orodkaa loo isticmaalaa marka ashaddiida waxaan filaya inaan saxnayn waa shaddi rijaal weyn macruufkana waxaa ah marka hore shadda bimacnaa jara in loo isticmaalo waa orday marka uun eh, hamzadu waxaan filayaa inay tahay inayna ku jirin wa rijaal iyo ragga orodkooda oo kale ayay qaarkood u marayaan tajrii bihim waxay orodsiinaysaa acmaaluhum camalladooda oo dadku siday u kala dheeraynayaan waxay ku xidhan tahay camalkoodu siduu ahaa qofba qofku ka camal wanaagsanaa oo taacaadka iyo cibaadaadka iyo ammaanada ilaalinteeda u kaga fiicnaa waa ka dheeraynayaa qofba qofku markaa waxa weeye gaabiska ka ahaa xagga taacada iyo khayrka yaa wuxuu noqonayaa jidka siraadna inuu gaabinayo ayuu noqonaya dadkii waxa weeye markaa dee ka dhacay markaa jidka siraad adduunyadaba ka dhacayna waxa weeye aakhirana waa ka dhacayaan macnuu saasuu dhacay wa nabiyukum sala allahu alayh wasalam nebigiinnuna calayhi salaatu wasalaam waa nebi maxamed ee qaa'imun cala asiraad wuxuu taagan yahay jidka siraad buu taagan yahay yaquulu wuxuu odhanayaa rabbi sallim sallim rabbiyow nabadgeli nabadgeli waa ducaynayaa xadiis kale waxaa ku soo aroortay wa dacwa arusuli yowmaidin allaahumma sallim sallim ya marka waxa weye waxaa lagu xambaarayaa xadiiskaasina allaahumma buu sheegaya xadiiskanna rabbi buu sheegaya marba mid inuu odhanaayo marna odhanaayo allaahumma sallim sallim marna uu odhanaayo rabbi sallim sallim wuxuu eegayaa ummaddiisa marka waxa weyaan yani si ay uga gudbayso ayuu markaa eegayaa waana markaa ducaynaya xataa tacjiza acmaalu lcibaad ilaa ay ka taag darraato addoommada camalladoodu ay ka taagdarraadaan inay ordaan inay dadkii ordaan ay ka taag taagdarraadaan oo waxay markaa qaarkoodba si u socdaan qaarkood sida marka waxa weeye hillaaca u maraan qaarkood sida dabaysha waxaa soo harray xadiis kaloo sheegaya oo siyaadinaya qaarkood sida fardaha orodkoodoo kale ay u maraan ya qaar waxay u marayaan sida markaa ragga dheeraynaya ee ordaya qaar waxay u marayaan sidii tallaabsibay u marayaan ya xataa tacjiza ilaa ay caajisayso awoodi weydo acmaalu cibaadi addoommada camalladoodu inay orodsiiyaan ay awoodi weydo xataa yaji'a arajulu ilaa uu yimaado ninku walaa yastatiicu sayra aanu awoodi karin inuu socdaba aanu awoodi karin ilaa zaxfan gurguurad oo barida ku gurguuranaya mooye si kaleba aanu u socon karin wa fii xaafatay siraad labada dacal ee jidka siraad waxaa ku sugan labadiisa dacal waxaa ku sugan kalaaliibu yacni waxa weeye biraq oo laaban birahan qoollaabane markaa la sudo hilibka marka waxa weeye cidda hilibka qalaysa ama googoynaysaa bir qoollaabanoo soo sudhan baa jirta birtaa qoollaabane soo sudan baa markaysaa neefka inta la qaado la sudayaa taasaa waxaa la yidhahdaa kalluub kalaaliibna lagu jamayaa mufradkeeduna waa kalluub jamaceeduna waa kalaaliib ya marka biraha qoollaabanee qabatooyinka ah ee hilibka la sudo oo kale ayaa jidka siraad dhinacyadiisa sudhan kalaaliibu biraha qoollaabanoo mucallaqatun soo laalaada oo ma'muuratun la amray biakhdi man umirat bihi biakhdi man kii inay qabtaan eh, ayay amran tahay umirat bihi la amray bimacnaa waxaa loo jeedaa eh, waxaa la amray kii la amray inay qabtaan waxaa lais odhan karaa macnahay kordhinaysa maxay tahay waxaa loo jeedaa amarkay fulinaysa oo kii la amro inay qabato way amran tahay bimacnaa way qabanaysaa dadka qaarkoodna way dhaafayaan oo birtii markaa ma xaalaynayso mana qabanayso dadka qaarkoodna marka waxa birtii baa intay marka waxa yani qofkii qabato jidhkiisii sidaa u gelaysaa ya jidhkiisii bay gelaysaa daf ya oo cadkii soo qabanaysa marka qaar intay qabatay naarta ku tuuri qaarna intay qabato ayuu markaysaga yacni nabadgelayaa oo intay dhaawacdo sii daynaysaa isagoo qabqabsan si neefkii dawacadu qaqabatay oo kale ah ayuu badbaadaya oo baxaya yacani jidka dhaafaya ya qaarba nooc wa fii xaafatay siraadi kalaaliibu labada dacaal ee jidka siraad waxaa ku sugan biraha qoollaabatada ee soo qalloocday hilibka la suro oo mucallaqatun la soo laalaadiyey oo ma'muuratun la amray biakhdi man kii inay qabato biakhdi man kii inay qabtaan umirat bihi la amray inay qabato fa makhduushu naajin ay fa minhum waxaa ka mida dadkii makhduushun mid dhaawacan oo naajin badbaaday waa badbaaday waxaa loo jeedaa naartii dee in lagu rido ka badbaaday laakiin waa dhaawac isagoo qaqabsan oo birtii intay gashay oo jidhkii markaysa marka waxaan ay gashay haddana sii daysay ama meesha a soo goosato ama markaysa markaa ka soo baxde ayuu marka waxaweye dhaafaya fa makhduushun naajin ay fa minhum waxaa ka mida makhduushun mid la dhaawacay oo naajin badbaadaya oo isagoo qaqabsan dhaafaya wa mukardasun iyo mid lagu kulmiyey xubnihiisa fi naari naarta gudaheeda oo intay qabatay naarta ku tuuri ya markaasu waxa weeye markaa naartiisaa ugu dhacaya markaasaa xubnihiisii oo dhami gacmihiisii addimadiisii wejigiisii wixii oo dhamma markaysaa naartay gudagaleen nacuudu billahi min dalik almukardas waa aladii jumicat yadaahu wa rijlaahu wa ulqiya ilaa mawdic ya mukardas waxaa la yidhaahdaa waa ka gacmihiisa iyo addimadiisaba la kulmiyey oo dabeedna meel lagu tuuray qof haddii meel dheer laga soo tuuro oo dabeedna markaysaa meel uu ku soo dhaco dee jidhkiisa saasuu isku noqonayaa qofkii kala baxsanaa ma noqonayo saasuu isku noqonayaa riwaayo kale waxaa ku soo aroortay wa finnaar wa makduusun finnaar baa riwaayo kale ku timi makduusna macnaheedu waxay tahay ay madfuucun waa mid marka waxa lagu tuuray oo lagu riixay fii naari naarta waaladii nafsu abu hurayrata biyadih waxaan ku dhaartay buu idhi kay nafta abi hurayra gacantiisa ku sugan tahay baan ku dhaartaye bimacnaa allah baan ku dhaartaye inna qacra jahannama la sabcuuna khariifa inna qacra jahannama jahannamo gunteedu la sabcuuna khariifa waa toddobaatan dayrood weeyi yacni waa masaafo toddobaatan dayrood loo socdo ayaa gunta jahannamo loo soconayaa intay gundheeraan ka qabto yacnii haddii la socon lahaayoo laodhan lahaa markaysagaa socda yaa socodka bini aadamku ay socdaan yacni waxa weeye waxay ku gaadhi kari lahaayeen taqdiir ahaan toddobaatan sano hadday socdaan bay gaadhi lahaayeen gunta jahannama marka waxay ku tusinaysaa inay aad iyo aada u gundheertay rawaahu muslim xadiiska muslim baa soo wariyey qowluhu waraaa waraa'a huwa bilfatxi fiihimaa fatxu ku sugan yahay wa qiila waxaa la bidammi dammu ku sugan yahay bilaa tanwiinin tanwiin ee dammaa lagu binaynaya wa macnaahu macnihiisuna wuxuu yahay mar layba haddii iyo haddiiba lastu bitilka darajati rafiica ma ihi darajadaa koraysa mid ku sugan ma ihi ayaa macnuhu dhacaya macnuhu wuxuu u dhacaya inii waraa'a daalika waraa'a daalik halkaa waa ka dambeeya halkaa waa ka dambeeya marka waxa weeye taa waa ka dambeeyaa oo waxaan ahay bimacnaa darajadaa sare midaan ku sugnay wahiya kalimatun tudkaru cala sabiili tawaaduc waa kelmad loo sheego yacni si isdhuldhiga loo sheego waqad basadtu macnaha fii sharxi saxiixi muslim macnaheeda waxaan ku balballaadhiyey oo ku faahfaahiyey sharxa saxiixi muslim wallaahu aclamu xadiiskani calaa kulli xaal wuxuu markaa inoo tilmaamayaa ammaanada ayaa loo keenay in ammaanada iyo raximka labadaba jidka siraad dhinacooda ay ku sugan yihiin oo la keenaayo waxaa loo keenay waa inay markaa dadka qaar ay qabsanayaan ilaah kani waa idayaca ya kani waa idayaca marka dadkan waxa weeye la amraayo kalaaliibtu inay markaa qabtaan waa dadkii ammaanada iyo raximkaba dayacay ya oo qaraabadii gooyey ammaanadii marka waxa dayacay ammaanadiina waxaa soo gelaysaa ammaanadii xaqa ilaahay ahayd iyo ammaanadii xaqa khalqiga ahayd labada noocba waa soo gelayaan labada nooc waa soo gelayaan marka ciddii waxa weeye labadaba ilaaliyey yacni xuquuqdii ilahay iyo xuquuqdii khalqigaba qaraabadana xidhiidhiyey dee kuwa badbaadayay markaa ka mid yihiin kuwa badbaadayay ka mid yihiin waxaa laga qaadanaya jid siraad inuu jiro ayaa laga qaadanaya in la ictiqaadiyo oo la rumeeyo nusuus badan oo kusoo aroortay oo waa sheegaysa qur'aankana waa lagu ishaaray laakiin si sariixa waxay ugu soo aroortay axaadiista nebiga sala allahu alay wasalam iyadoo fara badan bay ku timi jidka siraadna dee adduunyada waxaa la raacayay siraatulmustaqiim baa waajib ahayd in la raaco oo diinka ah ya wa anna hada siraatii mustaqiiman fattabicuuh siraadkaasi wuxuu ahaa siraad macnawi oo la caqliyaynayo laakiin ishu aynay qabanayn waxaan ictiqaadi waxaan ha caqiidayn oo ha rumayn waxaan dheh waxaan ha odhan waxaan samee waxaan ha samayn waxaa ka dheerow waxay ka dhigan tahay waddo la raacayo ishu aynay arkayn laakiin caqliga lagu garanayo iyo qalbiga lagu garanayo siraadkii waxaa siraad macnawi ah siraadkii macnawiga ha aakhira haddaba waxaa laga yeelayaa mid xisi ah oo indhuhu qabanayaan ya oo la arkayo oo waddo la maraya ah marka ciddii siraadulmustaqiimka adduunya ku toosnayd siraadka macnawiga ah aakhirana waxa waye siraadka yacnii jidka siraad sahal buu uga tallaabaya ciddii adduunyada markaa siraatulmustaqiimka ka dhacday dee waddadan hore uga dhacaye siraadkii markaa laga dhigay xisiga ee jahannamo guudkeeda ahaa dee waa ka dhacaya ila hore uga soo dhacaya hore uga dhacaya hadduu si dhammaystiran uga dhacay waa ka dhacaya haddii markaa waxa weeye si dhammaystira aan uga dhicin ee uu marka waxawe xaalkiisu ahaa inuu marna waxaweeye markaa ka dhaco marna ku toosnaado marna mar yacni si ay yahay oo uu markaysaga dee ku dhintay dembiyadii waaweynaa markaana waa taxta almashiia waa taxta almashiia yacni saasuu noqonaya marka inay dad kala duwananayaan si ay uga tallaabayaan baa laga qaadanaya jidka silaad ma jid weyn baa ballaadhan mise waa jid dhuuban ahlucilmigu waxay dhahn waa jid aad u dhuuban ya waxaa la soo wariyey axaddu min alsayfi wa adaqu min alshacra seefta waa ka af badan yahay tinkana waa ka dhuuban yahay tinkana waa ka dhuuban yahay ya fii saxiixi muslim waxaa ku sugan iyadoo saxaabigii odhanaya abu saciidin wahaa baan filaya balaganii annahu axaddu min asayfi wa adaqu min ashacra waxay soo gaadhay inuu jidka siraad seef ka afbadan yahay tin timaha ka midana ka dhuuban yahay cidduu ilaahay ku suga ayaa markaa waxaa ku sugmaysa cidduu ilaahay doono inay markaas si sahla uga tallawdaa sahal bay uga tallaabayaan ya yacni saas iyadaa weeye ilaahay haynoo sahlo marka waxa weeye waxaa laga qaadanaya calaa kulli xaal in ammaanadii lagu dadaalo aad la ysaga ilaaliyo ayaa laga qaadanayaa ina qacra jahannama la sabcuuna khariifa daahirka riwaayada waxay u eg tahay inay tahay min qowli abi hurayra laakiin axaadiis kalaa jirta oo isagoo marfuuca la keenay nebiga calayhi salaatu wasalaam qowlkiisa ah sida xadiiskii tilmaamayey dhagax lagu tuuray jahannama inuu sii socday toddobaatan dayrood toddobaatan dayroodna waxaa looga jeedaa toddobaatan sano waayo sannadii dayr keliya baa gudaheeda dhacaysa markaa xaasilku wuxuu noqonayaa toddobaatan sano marka waxaa laga qaadanayaa abu hureyre qowlkiisa ha u sheegee laakiin nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu ka hayey saxaabadana waa dhacdaa axaadiisay nebiga ka maqleen inay u sheegaan cala sabiil fatwa xadiiska laba boqol iyo sagaal wa can abi khubaybin bidammi alkhaa'i almucjamah cabdullaahi bni zubayr waxa uu soo wariyey imaamu albukhaari oo uu ka soo wariyey cabdullaahi bnu zubayr kunyadiisuna waxay ahayd abi khubayb cabdullaahi bnu zubayr wuxuu ka mid ahaa min alcabaadila zubayr bnu cawaan baana dhalay oo axadu alcasharati almubashiriin biljanna ka mid ah qisaduna subayr bay ku saabsantahy cabdullaahi ibnu zubayr wuxuu ahaa saxaabadii muhaajiriinta ahayd ilmihii ugu horreeyey ee madiine ugu dhashay cabaadiladiina ka mid buu ahaayo waa cabdullaahi ibnu cabbaas iyo cabdullaahi ibnu cumar iyo cabdullaahi ibnu camrin iyo cabdullaahi ibnu zubayr hatuu sujaaci ka cabiri jiray beyt ku cabbiri jiray abnaa'u cabbaasin wa camrin wa cumar wa bnu zubayri hum alcabaadilatu algurar yacni afarta cabaadilada baydkaasu ku sheegay hana moodin marka la sheegaayo cabaadilada in saxaabada ciddii cabdullaahi la odhan o dhan in laga tilmaamaayo ee istilaaxan alcabaadila haddii la yidhaahdo waa cid makhsuusa waa afartaas cabdullahi ibn mascuud kuma jiro siday jamaahirta culammadu maraan cidda istilaaxan loo yidhaahdo cabaadila sababtu waxay tahay isaga geeridiisu waa horrayso labiyo soddonkii hijiriga ama saddexiyo soddonkii hijiriguu dhintay marka maadaama qolyahan dambe iyagu ay dembeeyeen oo cilmigoodii loo baahday oo la odhan jiray cabdullaahyadii saasay yidhaahdeen yacni saasaa cabaadilo loogu itlaaqay iyaga gaarnimo laakiin saxaabada nebiga sala allahu aleyh wasalam waxaa la sheegaa laba boqol iyo dheeraad in cabdullaahi la odhan jiray bacdigood waxay yidhahan laba boqol iyo labaatan ayaa la odhan jiray magacooda cabdullaahi oo saxaabada ka mida ah. haddana waaba ka sii badiyaan ilaa saddex boqol bay ku dhoweeyaan ama gaadhsiiyaan cabdullaahi ibnu zubayr berigii dambe waxa uu noqday isagu khaliifuu noqday macnaa amiir buu noqday oo wakhti fatra ayuu helay wakhtigaa fatradiina waxay ahayd dowladdii reer bani umayana way dhacday cid kalena laguma wareejin wakhtigaasaa lala baayactamay markaasaa bilaadka bilaadka markaa bilaadulislaam badankeedu waxay hoos iman jireen cabdullahi ibnu zubeyr hadday tahay yeman iyo hadday tahay xijaaz iyo hadday tahay masar iyo hadday tahay ciraaq iyo hadday tahay bacdu shaam in yar oo in shaam ka mida ayaa gacantiis ka baxsanay cidna isagu kuma bixinoo khuruuj ma samayne isagaa lagu baxay waayo wakhtiga baycada la siiyey amiir joogay ma jiro kii horena waa dhacay cidna uguma dardaarmin shagadiina waxa weye waa ka tegey cidna kuma wareejin waxay noqotay markaa faraaq xaaladdaasaa lala baayactay ilaa la yidhaahdo marwaan ibnu xakam wuxuu ku hamiyeyba baycada isaguna inuu bixiyo oo cabdullahi ibnu zubayr siiyo markaasaa dadka qaarkood ku yidhahdeen mulkigii reer bani umayaha wareejine ku dagaalan markaasuu dagaalka bilaabay marka dad fara badan waxay moodaan inuu cabdullahi ibnu zubayr isagu bixitaan sameeyey laakiin warka noocaasi waa arrin aan jirin isagaa lagu baxay ee isagu bixitaan ma samayn qaala lama waqafa azubayru yowma aljamali dacaanii faqumtu ilaa janbih cabdullaahi bnu zubayr wuxuu yidhi markii uu istaagay zubayr maalintii jamal goobtii awrka waa dagaal markaa dhacay baa magacaa la baxay yowma aljamal waxaana goobtii awrka loo yidhi caaisho ayaa goobta la keenay iyadoo awr lagu sido markii horena caaisho waxaa lagu kaxeeyey sababtaada in islaax ku dhacaa laga yaabaa oo lagaa haybadaystee kaalay una raaca maadaama aad tahay ummulmu'miniin dadkii waa ku qadarinayaan islaaxa in arrinkaasi ka qayb qaataa laga yaabaa saasaa lagu kaxeeyey ijtihaad baa arrinku uga dhacay dagaalna may doonayn zubayr iyo talxana dagaal ma doonayn cali iyo saxaabada kalena dagaal ma rabin sidaas ayaa markaa arrinku ku dhacay markii dambena safka iyadoo soo taagan oo dee markaa zubayr iyo talxa iyo ay wadaan ayaa markii dambena markaa waxaa safkii kale dagaalkii la yska horyimi zubayr dagaalka wuu ka baxay sababtu uga baxayna waxay ahayd cali baa xadiis xasuusiyey cali iyo zubayr waxay ahay ilmaabti ruma safiya bintu cabdilmutalib ayaa zubayr dhashay calina abu taalib ibna cabdilmutalib baa dhalay marka laba walaalaa kala dhalo ilmaabti rumay ahaayeen zubayr iyo eh, nebiga iyo zubayr iyo markaa caliba ilmaabti rumay ahaayeen cali baa u dhawaaqo wuxuu yidhi zubayru ma garanaysaa maalintii caynkaas ahayd ee nebiga calayhi salaatu wasalaam aan la joognay ee aad i salaamtay ee aadka markaas sida xushmada leh ee aad i qadarinaysa ee jacaylku ka muuqda adii salaamtay dabeedna nebigu uu kugu yidhi calayhi salaatu wasalaam latuqaatilunnahu wa anta daalimun lahu waxaad la dagaalami doontaa adoo ka gardaran cali waa xasuusiyey zubayrna waa xasuustay dad goobta waa ka baxay waa iska tegey markuu iska tegey ayaa meel waadi sibaac la yidhaahda ayuu tegayoo geed hoostii buu iska seexday nin la yidhaahdo camr ibnu jurmuus la yidhaahdo ayaa markaa ee dabagalay markii hore marna waxaabay yidhaahdaan wuu soo maray oo waxa weeye wuu soo dhoweeyey markii hore waxbaa buu siiyey qisada qaarkood saasay sheegaysa adigu calaa kulli xaal ninkaasaa soo doontay isagoo hurda ayuu zubayr dilay waa tii zawjaadkiisa zawjo ka mida caatikatu bintu zayd ibni camr ibni nufayl waa tii gabayga ka tirinaysay risaaga ah waxaana ka mid ahaa hadalkay tidhi markay soo sheegtay qadri iyo ballanburin iyo inuu markaas sameeyey khiyaano ibnu jurmuus ayaa waxay tihi wallaahi rabbii in qatalta la musliman xallat calayka cuquubat almutacammidi allah baan ku dhaartoo rabbigay ahe waxaad dishay muslim baad dishay waxaana kugu waajibtay oo kugu degtay ruuxa markaa mutacamidka ahee ee dil badheedhe la yimaada ciqaabtiisii ayaa kugu degtay abyaadda qaarkeed oo beydka ka mida ah shawaahiddaa laga dhigaa camr ibnu jurmuus markii uu dilay eh, zubayr oo sidaa markaa qadrigaa ku dilay isagoo hurdaa buu dilay maanta waxay ku soo daraysay hadal macnihiisu yahay haddaad eh, baraarujin lahayd waad toosin lahayd waxaad eh, la kulmi lahayd midaan markaa gergerinayn baqayna baad la kulmi lahay ee qadri baad samaysa markii uu cali uu doonay inuu ugu bushaareeyo dilkiisa cali aad buu uga xumaaday waxaanu ihi bashir qaatila bna safiyata binnaar ugu bushaaree ina safiya ninka dilay naar ugu bushaaree xadiis marfuucana waaba lagu soo wariyey sidaas bashir qaatila bna safiyata binnaar qaatila bni safiyata binnaar xadiiska caynkaa ku soo aroorayna culamada qaarkood waa quweeyeen wallahi latuqaatilannahu wa anta daalimun lahu iyo qisada kaleba bacdu ahlicilmi bacdu almuxadisiin waxay yidhaahdeen waa sanadkiisu waa xasan sheekh albaani laftiisu silsilat axaadiisi saxiixa waa ku quweeyaan marka goobtii waqcat aljamal ama yowma aljamal kuma dhiman laakiin maalintaasaa la dilay isagoo dagaalkii ka baxay oo ka noqday oo aan ka qayb gelin ayaa la dilay wuxuu idhi lamaa waqafa zubayru yowma aljamali markuu zubayr istaagay maalintii yowma aljamal goobta u istaagay iyo safka dacaanii waa ii yeedhay haddaan inankiisii cabdullaahi ahay fa qumtu waxaan istaagay ilaa janbih dhinaciisaan istaagay fa qaala wuxuu uhi yaa bunaya inankaygii yaraayow innahu laa yuqtalu alyowma ila daalimun aw madluum innahu shaniya waa damiiru shani laa yuqtalu alyawma maanta la dili maayo ilaa daalimun mid daalim oo gar daran oo isagu wax dulminaya mooyaane aw madluumun ama mid isaga la dulminayey mooyaane ama mid isaga la dulmiyey mooyaane mid kale la dili maayo wa innii anigu laa uraanii isu malayn maayo dabdiga fiicani waa in hamsada la gudo bacdi banneeyey waa jiraan kordhigga uraa marka la yidhaahdo adunnu bay la macno tahay malaha waa malaynayaa araa marka la yidhaahdana macnalictiqaad baa loo jeedaa saasaan rumaysnahay bay macnuhu dhacays laakiin dabdiga culamada badankood u dabdiyeen waa godaalka walaa unaani ay walaa adunnunii isu malayn maayo anigu oo naftayda u malayn maayo sa uqtalu in lay dilaayo alyowma maantadan ilaa madluuman xaalan madluum ahay mooye xaal kale in lay dilayo u malayn maayo anoo madluuma in lay dilayo aan u malaynayaa nusakha qaar waxay qorayaan baa la yidhi wa innii laa uraanii anigu isu malayn maayo ilaa sa uqhtalu in lay dilaayo mooyaane alyowma maantadan madluuman xaalaan madluum ahay mooyaane xaal kale in lay dilaayo u malayn maayo wa inna min akbari hammii hammigayga waxa ugu weyn iyo warwarkayga waxa ugu weyn waxaa ka mida la daynii daynkaygii duyuunta laygu leeyahay baa warwarka ugu badan igu hayaa afatara afaturaana waa loo dabdiyaa afatara ma u ictiqaadsan tahay ama afatura ma u malaynaysaa daynanaa daynkeennu yubqii min maalinaa shay'an xoolaheenna inuu wax ka reebaayo ma u malaynaysaa marka ta'da la godo waxay noqonaysaa malihii marka la kordhigana waxay noqonaysaa macnihii ictiqaadka afa tactaqidu baa markaana macnuhu dhacay uma qaala dabeedna wuxuu yidhi yaa bunaya inankaygii yaraayow bic maa lana waqdi dayni bic iibi maa lana ay alladii kii istaqara lanaa innaga inoo sugnaaday oo xoola ah hanti maguuraanaba ha noqdee iibi waqdi daynii daynkaygana iga gud wa awsaa waa dardaarmay bihulusi xoolahana saddex dalool marka laga dhigo dalool buu ku dardaarmay wa ulusihi libaniihi yacnii libani cabdillaahi bni zubayr ulusululusi saddex meeloodkaa marka saddex meelood loo sii qaybiyo meel ahaantiina libaniihi ubadkii cabdilaahi buu u dardaarmay yacni marka awlaadda cabdulaahi bni zubayr awlaaddiisa waxaa u sugnaaday ulusululusi yacni calaa sabiili tafsiir ayuu riwaayadda ugu caddaynaya qaala wuxuu uhi in fadala min maalina bacda qadaa'i dayni shayun wuxuu idhi haddii maalkeenna uu ka soo hadho bacda qadaa'i dayni daynka marka la gudo dabadeed shay un hadday wax ka soo hadhaan fa ulusuhu uluskiisu libaniika ubadkaagu u sugnaaday laakiin waa ta la soo caddeeyey markaa ulusu ulus inay tahay qaala hishaamun hishaam waxau yidhi waa ruwaadda xadiiska soo warinaysee wa kaana waladu cabdillaahi qad waazaa bacda bani zubayri wa kaana waladu cabdillaahi ubadka cabdillaahi wuxuu ahaa qad waazaa mid waxa weeye la sinmay xagga da'da bacda bani zubayri bani zubayr qaarkood ayay la sinmeenoo da'da la ekaadeen khubaybun wa cabbaad yacnii kuwa la sinmay wuxuu u jeedaa khubayb iyo cabaad buu ujeedaa dabdigu qaldoo xoogaa u hoos dhigeen oo waxa weeye khubayb iyo cabaad waxay ka mid yihiin awlaadda cabdilaahi bay ka mid yihiin waazana waxaa laga tilmaamayaa waa la sinmo da'day markaa xaggeeda laga tilmaamaya inay la da' noqdeenoo ubadkiisaa waaweynaaday markaasa adeeradood bay qaarkood la ekaadeen xagga da'da saas aawadeed buu marka waxaan u dardaarmay yacni markaa awowgood u dardaarmay marka khubayb iyo cabaad waxay ka mid yihiin awlaadda cabdilaahi bay ka mid yihiin khubaybun wa cabbaad waxaa laga tilmaamayaa waa la ekaadeen baa laga tilmaamaya loogama jeedo xagga cadadka oo tirada ubadka cabdullaahi ibnu zubayr iyo tirada ubadka zubayr isma la ekayn ee waxaa laga tilmaamayaa xagga da'da ayaa qaarkood la ekaadeen adeeradoodi oo la da' noqdeen si kalena culamada qaar waa u fasireen oo shuraaxda ka mid midiyo waxay yidhaahdeen waxaa laga tilmaamayaa intay dardaaranka ku heleen ayaa ubadkii zubayr qaarkood dhaxalkii ku heleen oo nasiibkoodaa isla ekaaday ha kala duwanaado siday ku heleen oo iyaguna wasiyo iyo dardaaran ha ku helaan ubadka markaa zubayrna dhaxal ha ku helaane qaar la nasiib noqday oo muqdurkay heleen muqdur la mida helayna waa jireen sidaana waa loo fasiray laakiin badanku waxay u fasiraan in laga tilmaamayo xagga da'da walahu yowmaidin maalintaa waxaa u sugnaaday damiirka lahu wuxuu u noqonayaa zubayr buu u noqonayaa shuraaxda qaarkood baa qalad galo waxay u celiyeen cabdullaahi bay u celiyeen marka siday culamada qaarkood baraarujiyeen sax ma ahee damiirka waxaa loo celinayaa zubayr baa loo celinaya walahu yowmaidin tiscatu baniina wa tiscu banaat walahu waxaa u sugnaaday zubayr yowmaidin maalintaas tiscatu baniin sagaal inan wa tiscu banaatin iyo sagaal hablood yacni zubayr markaa wuxuu ka tegey sagaal inan iyo sagaal hablood buu ka tegey inta markaa noolayd awlaadda qaarkood inay hore uga dhinteen baa laga yaabaa waayo dumar badnaa dumar fara badan buu guursaday afar baabuu ka dhimanaya markan dambe qaaray kala tageen oo dee u furayna waa jiraan oo asmaa ka mid tahay iyo ummu kulsuumba ka mid yihiin qaala cabdullaahi cabdullaahi waxauu yidhi fa jacala yuusiinii wuxuu markaa guda galay zubayr yuusiinii inuu ii dardaarmayo bidaynihi daynkiisii igu dardaarmayo wa yaquulu wuxuu odhanay yaa bunaya inankayga yaraayow in cajasta can shayin minhu haddaad ka caajistaad awoodi kari weydo shay daynka ka mid a fastacin calayhi bimawlaaya waxaad u kaalmaysataa mawlahayga u kaalmayso fa wallaahi cabdullaahi wuxuu yidhi allah baan ku dhaartay ee maa daraytu ma garan maa araada wuxuu uga jeeday fastacin calayhi bimawlaaya xataa qultu ilaa aan ku idhi yaa abati aabbahayow man mawlaaka mawlahaagu waa kuma wuxuu moodoys yidhi addoommo badan buu lahaan jiro uu xoreeyey oo walaa ka dhexeeyey ilaa la yidhaahdo kun addoon buu wakhtiyada qaarkood yeeshay ya markaa saas aawadeed wuxuu markaa mooday inuu waxaweeye kuwa walaagu ka dhexeeya ee u xoreeyey inuu qaar ka mida u jeedo saasuu mooday waayo mawlaha ka wax xoreeyana waa la yidhahdaa ka la xoreeyana waa la yidhahdaa waxaa la yidhaha mawla min aclaa iyo mawla min asfal ayaa la yidhahdaa waatuu shaacirka walan yatasaawaa saadatun wacabiiduhum cala anna asmaa'a aljamiici mawaali yacni ma sinma buu yidhi saade iyo marka waxaa weeye iyo addoommadoodu iyo sayidyaal ma sinna iyadoo lala qabo dhammaan magacyadooda in mawaali la yidhaahdo oo kan la xoreeye iyo kawa xoreeye labadaba mawle la odhanaa qaala wuxuu yidhi zubayr allah mawlahaygu waa allah gargaarahaygu allah weeyi allah kaalmayso ilaahay bari qaala wuxuu idhi fawallaahi allah baan ku dhaartaye maa waqactu fii kurbatin min daynihi dhib kuma dhaco min daynihi daynkiisa dartii yacni dhibaato kuma dhaco oo la yidhaha mintu waa tacliil ama min daynihi xagga daynkiisa kurbo kagama dhaco oo la yidhaha mintu waa ibtidaa'u alghaaya ilaa qultu inaan idhaahdo mooyaane yaa mawla zubayr zubayr gargaarihiisiiyow kii markaa zubayr u gargaarayo iqdi canhu daynah iqdi canhu ka gud markaa zubayr daynahu daynkiisa ka gud fayaqdiyah markaasuu markaa guday oo daynkii markaa wixii kasta igu adkaada oo markaan ilaahay saa u baryo aan idhahdo yaa mawla zubayr iqdi canhu daynah waa sahlanaataa waa fududaataa qaala wuxuu ihi faqutila zubayru zubayr waa la dilay walam yadac kama tegin diinaaran walaa dirhaman diinaar iyo dirham kama tegin ilaa aradiina laakina aradiina ha yeeshee dhulal buu ka tegay minhaa ay ka mid tahay alghaabatu meesha haaba la odhan jiray ay ka mid tahay dhul weyn oo haaba la odhan jiray shuraaxda qaar waxay u dabdiyeen ardayni oo waxay ka dhigeen laba daadkay kor dhigeen ra'day reebeen nuunkay hoos dhigeen ya waana sida xaafid ibnu xajar uu badinayo uuna leeyahay markaa sidaas aawadeed minhumaa in la yidhaahday ansab ku taho sawaabku yahay ha yeeshee laakiin bacdi kale u dabdiyey sidan inay ku saxan tahay oo macno jamac laga tilmaamayo laba dhul aynay ahayn ee dholal fara badan ay ahayd markaa sida inay dhulal badan ahayd baynu ku soconaynaa ee waafaqaysana minha damiirka marjica loo celinaayo ilaa aradiina laakiin wuxuu ka tegey markaa dhulal buu ka tegey minhaa ay ka mid tahay dhulalkaas alghaabatu meesha alghaaba la odhan jiray waa dhul weyn oo madiine u dhowaa oo ballaadhan buu ahaayoo cawaalida ku yaalay cawaali lmadiina wa ixdaa casharata daaran bilmadiina iyo koob iyo toban guri oo madiine ku yaalla wa daarayni bilbasra iyo laba guri oo basra ku yaalla wa daaran bilkuufa iyo hal guri oo kuufa ku yaalla wa daaran bimisra iyo hal guri oo masar ku yaalla waxay noqonayaan shan iyo toban guri bay noqonayaan koob iyo toban madiine ku yaallin labana basra mid kuufa iyo mid masrana u geed waa shan iyo toban guri wa innamaa kaana daynuhu alladii kaana calayhi ana arajula kaana yaatiihi bilmaali fayastawdicuhu iyaah duyuuntan badan say ku gashay buu caddaynayaayo wuxuu ihi wa innamaa kaana wuxuu ahaaday oo qura daynuhu daynka zubayr alladii kaasoo kaana calayhi korkiisa ku sugnaa ana arajula ninbaa kaana wuxuu ahaa yaatiihi mid u keena bilmaali maal mid ula yimaada ayuu ahaa zubayr fayastawdichu iyaah markaasuu ammaano gashan jire o odhan jiray ammaano igu hay xoolahan yani nin baa xoole u keeni jiray markaasuu dabeedna ammaano iigu hay buu ku yidhahdaa fayaquulu zubayru markaasuu zubayr yidhahdaa laa maya yacni marka ammaano kuugu hayn maayee dayn ha igu noqdo walaakin huwa salafun wa amaah innii akhshaa calayka dayca in xoolaha kaa dayacman baan ka baqaya oo hadduu ruuxu ammaano cid ugu hayo oo ammaanadii aanu tafriiq la imanoo ka gaabin oo dee waxba ku yimaadaan ammaanadii dee qofkii markaa waxay qaandhow yeelan maayo ammaanadii haddii tacaddi yimaado ayuu markaa imanayaa in la qaandhabaa marka tudhaalo dadkan uu u tudhaayo isleeyahay xoolahoodu yaynay ka dayacmin ayuu isagu daynta isu saarayey wuxuu leeyahay aafa inay ku timaadaan ka baqayaa xoolahaaga aad weydo marka si aanad xoolahaaga u waayin nusxi bay ka tahay amaah aniga ha igu noqoto mar layba midaan kuu gudo wax kastoo ku dhacaba yacni maalku ha noqdo oo dayn iigu yeelo ilaa haddii dayntii marka waxa weeye qofkii isagoo dayn lagu leeyahay oo xoolihii dayn uu u qaatay dee afaba ay ku timaado ama ay gubtaan ama laga xado ama wax la mida ama dhibaatooyin kale ku dhacaan qaantii way saarantaho waa laga rabaa laakiin ammaanada markuu tafriid iyo tacaddi la yimaadee ka gaabiyo siday xifdigeedu ahaa iyo ilaalinteedu ee uu dayaco xaalka noocaasunbuu qaandhibaya haddii kale de qofkii waxba ma qaandhibayo marka daycan kaaga baqaya xooluhu kaa lumaan buu yidhiye yacni dayn ha noqotuu ku odhan jiray qofkii xoola u keenaba ammaana kuuga hayn maaye dayn markaa ka yeela fa yaquulu zubayru laa walaakin huwa salafun amaah weeye innii akhshaa calayhi dayca waxaan ka baqayaa yacni markaa lumitaan baan ka baqayaa ay dayacmaan oo xoolahaasi marka ay kaa lumaan wamaa weliya mas-uul kama noqon markaa zubayr imaaratan qatu madaxnimo weligii mas-uul kama noqonoo meelnaba imaaro kama qaban walaa jibaayatan xoolo la ururiyana ma gelin oo mid waxaweeye madaxdaya ay yidhaahdaan xoolaha noo hayo noo ururi maal caynkaasina ma soo gelin walaa kharaajan dhul marka waxa weeye xoolo laga qaadayo dhulka laga qaadayo oo dhulka waxa weeye marka ahludimaha iyo ay beeranayaan iyo wax la mida yacni markaa xoolaha laga qaadayo wax ka midina miduu mas-uul ka noqday maaha walaa shay-an shay kale oo dee markaa naftiisa maalkiisii aan ahayn cid kale marka waxa weeye uga mas-uul yahay ama madax uga mas-uul yahay waxaa marnaba nin qabtay maahayn ilaa an yakuuna fii ghaswin inuu ku sugnaa mooyaane ghaswad yacni inuu duullaan inuu ku jiray maca rasuulilahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilahay la jirkiisa inuu markaa duullaan la raacay mooyaane waxay noqonaysaa istinaagu munqatic ha yeeshee inuu marka waxa weeye duullaan nebiga la raaco calayhi salaatu wasalaam oo jihaad u raaco aw maca abiibakrin wa cumara wa cusmaana ama khulafada la jirkooda uu raaco abubakar iyo cumar iyo cusmaan radia allaahu canhu uu u raacaa taas iyadu waa jirtay qaala cabdullaahi cabdullaahi wuxuu yidhi fa xasabtu waxaan xisaabiyey siinku waa kordhigan yihi oo xasaba yaxsubu waa tii xisaabta ahayd weeye ama xasiba yaxsabu wa yaxsibu iyadu waxa weeye waa ti malaha ahayd fa xasabtu waxaan xisaabiyey buu yidhi cabdullaahi baa odhanaya maa kaana calayhi min addayn wixii zubayr korkiisa ku sugnaaday oo dayn ah ayaan xisaabiyey buuhi fawajadtuhu waxaan ku ogaaday daynkiisu inuu yahay alfay alfin laba malyan laba kun oo markaa min kun ah laba kun oo min kun ah yacnii carabta waxa weeye malaayiin iyo ma isticmaali jirin luqada carbeeda fasiixa ah oo malyan may odhan jirin malyanka waxay odhan jireen alf alfin kun meelada min kun ah kun meelada min kun ahina dee waa malyan marka laba malyan ay sheegayaena alfay alfin bay odhan jireen laba kun oo meelood oo min kun ah iyaduna waa laba malyan marka waxay noqotay buu idhi marka markaan xisaabiyey laba malyan waa mi'atay alfin iyo laba boqol oo kun oo dirham intaasay noqotay xakiim ibnu xizaamin xakiim ibnu xizaam baa la kulmay cabdullaahi ibnu zubayr cabdullahi ibnu zubayr buu la kulmay qaala wuxuu idhi yabna akhii inankii walaalkay dhalayow ukhuwada wuxuu ujeeday jeedaa ukhuwa diiniya kam calaa akhii min addayn intee in la eg baa ku sugan walaalkay zubayr dayn intee in la eg baa ku sugan dayn intee la eg baa lagu lahaa fakatamtuhu waan qariyey buui daynkii wa qultu waxaan idhi mi'atu alfin boqol kun been ma sheegin oo oh, boqol kun in lagu leeyahay diidi mayso wax ka badan in lagu leeyahay culammada qaarkoodna waxay qabaan cadadku mafhuum ma leh cadadku mafhuum ma leh marka dariiqada wuxuu ku socday inaan cadadku mafhuum lahayn calaa haada in markaa boqol kun baa lagu leeyahay inuu yidhi ma diidayso wax ka badan in lagu leeyahy boqol kun waa lagu leeyahay ziyaado kalena waa lagu leeyahay fa qaala xakiimun xakiim wuxuu yidhi wallaahi allah baan ku dhaartaye maa uraa u malayn maayo amwaalakum xoolihiinnu tasacu haadih inay ku fillaanayso boqolka kun aad sheegaysa u malayn maayo hadday araa noqotona ma ictiqaadsani bay noqonaysa laakiin hamsadu markay godantahy waa malihii fa qaala cabdullaahi cabdullaahi wuxuu yidhi markuu sidaa igu yidhi ayaan waxaan ku idhi ara'aytaka waxaad ka warrantaa in kaanat alfay alfin wa mi'atay alfin bal hadday daynku ahaa ka warran duyuuntu ahayd laba malyan iyo laba boqol oo kun alfay alfin laba kun oo meelood oo min kun ah wa mi'atay alfin iyo laba boqol oo kun hadday intaa ahayd ka warran qaala wuxuu uhi maa araakum idinma ictiqaadsani tutiiquuna haada inaad taa awoodaysaan uma rumaysni yacni midaan saa u qabo inay markaa awoodi kartaan ma aha fa in cajastum haddaa awoodi kari weydaan can shayin minhu shay daynkaa ka mida ah, haddaa kari kari weydaan fastaciinuu bii aniga ikaashada xakiim ibnu xizaam wuxuu ahaa nin maalqabeen ah waxaanu ahaa nin diiqsi ah wuxuu doonayaa markaa duyuuntan inuu wax ka bixiyo doonaya nin maalqabeenana waa ahaa wakhtigii hore ee jaahiliyadana maalqabeen buu ahaan jiray markii dambe islaamkana dee akhniyadu ka mid ahaa wuxuu ka mid ahaa marka waxaa maalintii beder nimankii waxa weeye tobanka ahaa ee qaybsanayey ku maalintamayey ciidanka waxa loo qalayo ee midba maalin toban halaad u qali jiray ayuu ka mid ahaa isaga iyo cabbaasii ay ka mid ahaayeen marka maalintiisa u qali jiray dabeedna maalintii dee waxa waa kii badbaaday oo isagu marka waxa dadkii la dilay maalintaa kama mid ahayn iyo kuwii la qabtay toon saas aawadeed waagii dambe wuxuu odhan jiray marka uu doonaayo inuu markaa dhaarta kama dambaystaa ku dhaarto waladii najaanii yowma badrin waxaan ku dhaartay ilaah i badbaadiyey maalintii beder i badbaadiyaan ku dhaartaye arrinku waa saa saas saasuu odhan jiray wuxuu yidhi qaala wuxuu uhi wa kaana zubayru zubayr wuxuu ahaa qad ishtaraa mid iibsaday alghaabata meesha ghaaba la yidhaahdo waa dhul magicii madiine u dhowo cawaali madiina ku yaallay waana dhul weyn bisabciina wa mi'ati alfin wuxuu ku iibsaday boqol kun iyo toddobaatan kun boqol iyo toddobaatan kun ayuu ku iibsaday fa baacahaa cabdullaahi cabdullaahi baa iibiyey dhulkii cabdullahi bnu zubayr marka dambe ee daynku u iibinaya bialfi alfin wa sitimi'ati alfin wa sitimi'ati alfin wuxuu ku iibiyey malyan iyo lix boqol oo kun ayuu ku iibiyey markii horena muxuu siistay boqol iyo toddobaatan kun fa baacahaa waxaa iibiyey cabdullaahi cabdullaahi baa iibiyey bialfi alfin wuxuu ku iibiyey malyan kun meeloodoo min kun ah wa miati alfin iyo lix boqol oo kun ayuu siiyo e ku iibiyey suma qaama dabeedna waa istaagay oo fa qaala wuxuu idhi man kaana lahu cala zubayri shay un kii zubayr dayn ku lahaa falyuufinaa bilghaabah meesha ghaaba la yidhaahdo ha noogu yimaado yacani waa ku iibiye waxaa loo jeeda waa ku qiimeeye hmm, inuu lagu iibinayo fa ataahu cabdullahi bnu jacfar waxa u yimi cabdullahi bnu jacfar baa u yimi wa kaana lahu cala zubayri wuxuu ku lahaa zubayr arbacu mi'ati alfin afar boqoloo kun buu ku lahaa fa qaala licabdillaahi cabdillaahi wuxuu ku yidhi cabdullaahi ibnu jacfar baa odhanaya in shi'tum haddaad doontaan taraktuha lakum waa idinka tegayaayo waan cafinaya waa iska dhaafaya haddaad doontaan yacnii cafwigii lama hormarinoo ma odhan waan cafiyey ma odhan ee wuxu idhi haddaad doontaan waan cafinayaa qaala cabdullaahi laa wuxuuhi maya su'aasha iyo dalabkuu iska diidaya maya buu yidhi qaala wuxuu ihi ma cafinaysid daynkaaga waa kusinana qaala wuxuu ihi fa in shi'tum haddaad doontaanna jacaltumuuha waxaa iga yeelaysaan daynkayga waxaa ka yeelaysaan duyuuntayda fiima tu'akhiruuna ciddaad dibdhigaysaan in akhartum haddaad cid dibdhigtaan dadka kale hormariya anigu aan dambeeyo fa qaala cabdullaahi cabdullaahi ibnu zubayr waxa uu yidhi laa maya maya waxba dibdhigmayno qaala wuxu uhi faqtacu lii qica haddaba qayb ii gooya haddii marka waxaan aydaan waxba dibdhigayn qayb ii gooya fa qaala cabdulaahi cabdulaahi wuxu laka min haahuna ilaa haahuna dhulku waa u qiimaysan yahay mugta intuu yahay in walba qadarkay noqonayso qiimaheeda waa u qiimaysan yahay wuxuu yidhi marka halkaa laga bilaabo ilaa halkaa ayaa ku sugnaato markiisa markaa yacni markaa qiyaastii xoolaha ka noqonaysa laka min haahuna ilaa haahuna fabaa cabdullaahi minha cabdulaahi waa ka iibiyo bimacnaa daynkii buu ka siiyey u qaado daynkaaga ma u qaadanaysaa haa faqadaa daynahu deynkiisii waa guday waa awfaahu waana u wafiyey waa u dhammaystiray waa u dhammaystiray wa baqiya minha arbacatu ashumin wa nisfun dhulkii waxaa ka hadhay ghaabada ahaa afar saami iyo badh yacni in noqonays faqadima calaa mucaawiya mucaawiya ayuu markaa u yimi wa cindahu camr bnu cusmaan iyadoo uu la joogo camr bnu cusmaan iyo walmundir ibnu zubayr iyo mundir ibnu zubayr iyo wabnu zamca saddexdaa nin iyagay la joogaan iyadoo mucaawiye saddexdaa nin la joogaan fa qaala lahu mucaawiyatu mucaawiya wuxuu ku yidhi kam quwimat alghaaba kam quwimat alghaaba dhulkii ghaabada ahaa magaca la odhan jiray intaa ku qiimayseen qaala wuxuu uhi kullu sahmin kullu kastaba waxaa lagu qiimeeyey bimi'ati alfin boqol kun kole nusakha qaarkooda shuraaxdaana waxaan ku arkayay mi'atayagoo dabdinaya oo odhanaaya waxaa macnuhu dhacayaa bimi'ati alfin oo marka waxaweye jaarkii nasculkhaafid in lagu nasbiyey laga dhigaya laakiin hadda anigu waaba ii gudaya kullu sahmin saami kastaba waxaa lagu qiimeeyey mi'ata alfin ay bimi'ati alfin ama bimi'ati alfin boqol kun baa lagu qiimeeyey qaala kan baqiya minha imsaa ka hadhay buuri qaala arbacatu ashumin wa nisfun afar saami iyo markaa bar baa ka haray fa qaala almundir ibnu zubayr wuxuu yidhi qad akhadtu minha sahman bimi'ati alfin sahmi ka mida waxaan ku qaatay boqol kun wa qaala camr bnu cuhmaan camr bnu cuhmaanna wuxuu yidhi qad akhadtu minha sahman bimi'ati alfin boqol kun baan ku qaatay aniguna sahmi kale buui wa qaala ibnu zamcata ibnu zamcana wuxuu yidhi qad akhadtu sahman sahmi kale waxaan ku qaatay eh, bimi'ati alfin boqol kun fa qaala mucaawiyatu mucaawiya wuxu yhi kan baqiya imsaa hadhay qaala sahmun wa nisfun sahm iyo nisba haray fa qaala wuxu uhi qad akhadtuhu bihamsiina wa mi'ati alfin intii lagu qiimeeyey ku wada qaateen dhammaanna duyuun bay ku lahaayeen yacni boqol iyo konton kun baa ku qaatay buu ihi sahmigaa iyo nisbigaa mucaawiyana saas wuli qaala wuxu uhi wabaaca cabdullaahi ibnu jacfar cabdullahi ibnu jacfar baa iibiyey buu ihi nasiibahu qaybtiisii buu ka iibiyey min mucaawiyata mucaawiye ka iibiyey oo wuxuu ka siiyey bisitti hore afar boqoloo ku qaatay markii dambena mucaawiye wuxuu ka siiyey ya faraa markuu ka faaruqay ibnu zubayr ibnu zubayr min qadaa'i daynihi daynkiisii inuu gudo markuu ka faaruqay oo daynkii dhammeeyey xoolihiina weli aynay wada dhammaan qaala banu zubayri banu zubayr baa waxay yidhaahdeen iqsim baynana miiraasana inoo qaybi dhaxalkeenna qaala wuxuu idhi cabdullaahi wallaahi allah baan ku dhaartay ee laa uqsimu baynakum dhexdiinna idiin qaybin maayo xoolaha xataa unaadiya ilaa aan dhawaaqo bilmawsimi mawsimka aan ka dhawaaqo xajka arbaca siniin afar sano afar xaj ilaa aan tago oo sannad walba xajka aan ka yeedho waar daynyaa ku leh zubayr yaa cid yaa dayn ku leh ciddii dayn zubayr kuleh ha noo timaado ilaa aan afar sano ka yidhaahdo muusimka xajka xoolaha qaybin maayo wuxuu ka baqayaa in dayd dad dayn lihiin ay soo baxaan iyadoo xoolihii lagu kala tegey taana ijtihaadan buu u yidhi waxay dhahaan culammadu laazim maahin marka duyintii la bixiyo oo cid la waayo in la yidhahdo miiraaskii waa la dibdhigayaa oo sanawaad baa la dibdhigayaa iyadoo laga baqayo in dayni soo baxdo iyo wax la mida iyo cid xoola ku leh waxay yidhahen culamadu laazim maaha ijtihaadan buu u yeelay cabdullahi bnu zubayr alaa man kaana lahu cala zubayri daynun waa hadalku ku dhawaaqayey ciddii markaa dayn ku lahayd zubayr falya'tina ha noo yimaado falnaqdihi aanu gudno yani hadduu noo yimaado waa u gudaynaa fajacala kulla sanatin yunaadii fi lmawsim wuxuu gudagaloo ahaaday sannad walba mid ka dhawaaqaa mawsimka xajka falammaa madaa markay socdeen arbacu siniina afar sano afartaas sane uu ka dhawaaqayay qof dambe oo soo baxay ma jirin hal qof uma iman baa layidhi hal qof uma iman yacani markii hore intii horey ku dhammaatay falammaa madaa markuu socday arbacu siniina afar sano markay socoto afartii sane ay tagtay oo xajkii uu uga yeedhay dadkii kala hadlay mawsimkii xajka qasama baynahum iyaga dhexdooda waa u qaybiyey wa dafaca sulus suluskiina waxawey waa dhiibay waa ka saaray suluska qaybna waxaa la siinayaa yacni dad kale oo baahan qaybna waxaa la siinayaa awlaadu cabdullaahi baa la siinaya kuwii markaa noolaa wa kaana lizubayri waxaa u sugnaaday zubayr arbacu niswa afar dumara afar dumar uu qabuu ka dhintay fa asaaba kulla mra'atin waxaa haleelay oo nasiibkeeda noqday qof kastoo dumar ah oo dumarku qabay ka mid ah alfa alfin hal malyan yani kun oo min kun ah wa mi'ataa alfin iyo laba boqoloo kun ayaa mid waliba nasiib ahaan u heshay fa jamiicu maalihi maalkiisa dhammaantii khamsuuna alfi alfin wa mi'ataa alfin markii waxa weeye loo wada rogay lacag oo kuwii kale xataa la wada qiimeeyey waxay noqotay maalka zubayr inuu ahaa khamsuuna alfi alfin konton malyan konton kun oo min kun ah waa konton malyan wa mi'ata alfin iyo laba boqoloo kun rawahu lbukhaariyu bukhaari baa soo weriyey afarta dumari waa kuwuu ka dhintaye dumar kale waa qabi jiray laakiin labay kala tageen oo waxaa ka mid ahaa dee cabdullaahi hooyadii asmaa bintu abi bakrin horuu u furayoo ay u kala tageen marka iyadu ma dhexlayno zawjadiisa ma ahayn cabdilaahi hooyadii wa kadalika marka ummu kulsuum bintu cuqba ibni abi mucayd yadana hore u furay ee kuwuu ka dhintay markaa qabay baa afar ahaa afartiibaa waxay heleen nasiibkaa badan bay heleen dhammaanna waxay isku noqonaysaa sumun bay isku noqonaysaa inta iyagu markayse markaa heleen marka la eegaayo sumunkiibaa dee afar meelood loogu qaybinaya hal sideedaadkii ayaa marka afar meelood loogu kala qaybinaya calaa kulli xaal xadiiska fawaa'id baa lagala baxayaa fawaa'idka lagala baxayo waa iska badan yihiin haddaynu wax ka yara wax ka mida aynu tilmaanno waxaa ka mida waxaweeye sida waxaweeye zubayr inuu dardaarmay wakhtigii uu yacni goobta yimi inuu dardaarmay marka waxa weeye wakhtiga geeri qofku filaayo inuu dardaarmo ayaa laga qaadanayaa khaas ahaan xuquuq haddii lagu leeyahay dardaaranku wuxuu noqonayaa bay yidhahay culamadu waajib buu noqonaya waajib ayuu noqonaya waxaa kaloo laga qaadanayaa deynka in si gaara markaysa aad loogu dadaalo oo deynkii markaa waxa weeye aad iyo aad yacni markaa loogu hamiyo waxaa kaloo laga qaadanayaa deynka qofkii wafaa u haya inaanu madmuum ahay inaynu deynka qaataa hadduu markaa wuxuu ku bixiyo hayo laakiin ta markaa dhibtali waxay tahay ee qofku markaa riqatu diinka sheegaysaa inuu markaa waxawe duyuun markaa dani aynay ku kallifin oo aanu wafaana u haynin inuu si yar isaga galgalo ta noocaasa ayaan markiisa waxa fiicnayn laakiin hadduu markaa wuxuu ku bixiya uu hayo daynka qaadashadiisu inaanay xumayn ayna dhib ku sugnayn baa laga qaadanaya hadduu wafaa uu hayo wuxuu ku bixiyo taasna waxa iyaduna waa saas waxaa laga qaadanayaa sida zubayr uu naasixa u ahaa oo isaga dhib ha ku ahaatayba sida dadka u doorka roon inuu ugu nasteexaynayo oo inuu waxaweye dadka yidhaahdo waxaan idinku haynayaa ammaano iyo inuu ku yidhaahdo waxaweye dayn baa igu yeelanaysaan dee dadkii labada waxa u wanaagsan in dayn ku yeeshaan waayo xoolahoodii kama warwarayaan haddii iyo haddiiba mar walba coli waa ku leeyihiin ya laakiin isagay dee dhib ku tahay isagay dhib ku tahay marka naftiisii inuu u dhibaayey dadka kale sida markaa waxa u fiican inuu u yeelo ayaa markaa laga qaadanaya siduu naasixa ugu ahaa ayaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa in zubayr la dilay isagoo madluum ah ayaa laga qaadanayaa siduu malaynaayeyna ay u dhacday siduu malaynaayeyna ay u dhacday waxaynu kaloo sheegnay inaanu markaysa markaa dagaalkii gudihiisii inaan lagu dilin dagaalkiina uu ka baxay yacni marka waxa weye sidaasna waynagii sheegnay oo faa'iida noocaasa tilmaannay waxaa laga qaadanayaa wax walba in deynku ka horreeyo marka laga yimaado aaska ruuxa la aasayo yacni waxa weeye hadday dardaaran tahay iyo hadday dhaxal tahay iyo wax walba waxaa ka horreeya biijmaaci ahlilcilmi deynkaa horreeya ya yacni waxa weeye daynka ayaa horeeya waayo xaq waajiba lagu leeyahay wasiyadu waa xaq tabaruca waa xaq tabaruca weeye marka leeyahay eh, suluskiisa iyo wa sulus iyo sulus kaleoo ka dheeraada oo sulusu sulusa oo ka dheeraada loogama jeedo waayo ruuxa dardaarmaya sulus wax ka siyaadaa ma dardaarmi karo ee eh, wa dambe waxaa laga tilmaamayaa eh, daloolkaa lasoo sheegay ayaa la sii qaybiyo saddex dalool laga dhigay markaasaa dalool ka sii mid ah ayuu ubadka cabdulaahi u dardaarmay ubadka cabdulaahi uu dardaarmay fawaa'id kale waa ku jiraan waxaa ka mid a ah xakiim ibnu xisaam inuu deeqsi ahaa ayaa ku sugan xaqiiqaduna saasay ahayd yacni waxaweye maalka siduu marka waxaweye deeqsiga ugu ahaa ayay markaa ku sugan tahay waxaa kaloo ku sugan mucaamalada saxaabadu ay ku mucaamilayeen siday marka waxaan yani u sahlanayd oo ayna marka mucaamaladooda ayna kakanayn ayaa marka laga qaadanaya sida marka waxawan yani cabdullaahi ibnu zubayr isaga xil saaray deynkii aabbihii inuu bixiyo oo uu markaysa markaa si hagarli'iyo aad iyo aad ugu dadaalay kullu dalika waxay ku sugan yihin fawaa'idda ku sugan waxaa marka laga qaadanaya zubayr yacni markaa inaanu eh, inaba eh, waxyaalo imaaro iyo ashyaada inaanu gelin saas aawoodee xoolahan waxyaalo saa ku soo galay ma aha waa xoolo kasab xalaala marka ugu yimi ayay marka ahaayeen yacni sidaas ayay marka ahaayeen marka tan ku saabsan dhaxalka iyo sida loo qaybiyey xoogaa yare ishkaal baa jira bal kaa kale darsiga awalkiisaynu insha allahu tacaala aynu sheegi doonnaa halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk